الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب المفعل والمفعل ومعانيهما مفعل يا مفعل يا معاني ذو باب يهي من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل كذاك معتل اللام مطلقا وإذا وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل اللام كمولا فرع صدق ولا فرع صدق ولا i'ti la imow bimafcalin wasanka mafcal ee la imow limasdarin masderna ula imow aw maa shay ula imow qad cumila masderka la sameeyey fiihi maaga dhexdii min di halaaati saddex mid u saaxiibee xaggiina kala imow dii halaahaha oo laa yafcil wasanka laa yafcilu a lahu dii halaahaha uusan u sugnayn kadaaka kaa ayuu la mid yahay muctalu laamin laamtiisa mid ay jiran tahay mulaqan xaal uu yahay wa idaa kaana alfaau fa haddii uu noqdo kaana waawan waaw uu noqdaana fa kasrun kasraa xasala xasilay mulaqan xaal uu yahay mid la ilaaqi walaa yu-ahiru waxba tari maayo saamayni maayo kownulwaawi wow ahaanshaheeda fa-an fa ay noqoto idaa mactalla marka uu jirado laamun laam ka mowlan weeyaanee farca ilaaliniyahown sidqa wilan saaxiibnimada runtaa ilaali fii gayri daa iftax fadxi caynahu mafcal cayntiisii fadxi fii gayri daa kaa wixii aan ahayn masdaran xaal uu masdar yahay wa siwaahu waksir kasri siwaahu masdar waxaa ka soo harayna ku kasri wa washadda waxaa shaada alladii kii ictazala fogaaday can dalika kaa laguu soo sheegay wixii ka fogaaday shadwi halkani wuxuu doonayaa musanifka inuu ka hadlo baabulmasaadir ayaan ku jirnay masderkii miimiga ahaa ayuu doonayaa inuu ka hadlo masaadirta waa anagii usoo qeybinay isbilowga qiyaas iyo shaad muqayad iyo mulaq miimi iyo hayrulmiimi wuxuu ka soo baxay masaadirtii shaadka ahayd ama qiyaaska ahayd masaadirtii muqayadka ahayd ama aan muqayadka ahayn isla markaana aan miimi ahayn ayuu ka soo baxay wuxuu doonayaa masderka miimiga ah shaadkiisa iyo qiyaaskiisa inuu kuu sheego ulaai iyo hayru ulaai midkuu doonaaba ha ka yimaadee ee masderkii miimiga ahaa mar haddii uu sheegayo munaasib ahaan wuxuu u raaciyey musanifka darafkii miimiga ahaa masderkii miimiga ahaa ayuu doonaya baabulmasder ayaan ku jiray masderkii miimiga ahaa ayuu doonayay inuu ka waramo darafkii miimiga ahaana masderka miimiga ayuu munaasib ahaan u raaciyay waayo isku wasan bay ku yimaadaan ama way isu dhowaadaan waayahay haddaba baabka wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo masderka miimigaa darfu zamaanka darfulmakaanka miimigaa saddexdaasu rabaa inuu ka hadlo shaad iyo qiyaasba ulaai iyo hayru ulaai wuxuu soo hormariyey masderka ama darafka labadiisii qayb oo miimi ah ulaaثigiisa qiyaaskiisii buu soo hormariyey ulaaثiga intiisii qiyaaska ahayd ayuu soo hormariyey ulaaiga shaadkiisii ayuu ku xijiyey ayru ulaaiga qiyaaskiisii ayuu raaciyey baabkana intaasu ku dhammaynaya waayahay ulaaثiga qiyaaskiisa mar haddii uu soo hormariyey musanifka wuxuu sheegay raxmat ullaahi calayhi masderka miimigaa ah iyo darafka miimigaa ah calaa wasni mafcal oo ceynta ay fadxisantay ku imaanayaan ama calaa wasni mafcil oo ceynta ay hoos dhigantahay ku imaanayaan ama way isdabamarayaan oo masderkaa mafcal ku imaanay darafkana mafcil ayuu ku imaanay saddexdaa qayb ayuu uqaybsamaan qiyaaska weeye waxaan ka hadlayno masder iyo keyrba mafcal bay ku imaanayaanoo ceyntaa fadxisan ama masder iyo keyrba mafcil bay ku imaanayaanoo cayntaa kasrisan ama masderkaa mafcal oo caynta ay fadxisan ku imaani labada daraf darfuzamaan iyo darfulmakaanna mafcil oo ceynta ay hoos dhiganta ayay ku imaanayaan saddexda qeyb ayuu kaga hadlay intani waa intii qiyaaska ahayd masderka ama darafka miimiga ah marka aada raadinayd fulaasiga waxaad u noqonay ficliga mudaariciisi masder miimi ah ama daraf miimi ah zamaani iyo makaani midkuu doonaaba ha noqdo marka qiyaaskoodii aada raadini ulaaina ay ka yimaadeen ficliga mudaariciisii baad u noqoni mudaaricii aan ka soo bilownayba kitaabka musanifka wuxuu sheegay ficli kastoo mudaariciisa yafcalu uu ku yimaado caynta ay fadxisan tahay ficli kasta oo mudaariciisa yafcalu bifatxi lcayni ay ku yimi ama yafculu bidami lcayni uu ku yimi masder iyo keyrba mafcal buu ku imaada caynta ay fadxisan tahay mudaarica marba hadduusan yafcilu ku imaaninoo ceynta ay hoos dhigan tahay ee uu ku yimid yafcalu cayntaa fadxisan ama yafculu cayntaa damisan muطlaqan qiyaasnima masder iyo keyrba mafcal ayuu ku imaanay yafculu waxaa ku yimaada faculo oo dhan yafculu bay ku timaadaa xataa shaad ma ayan lahayn shardi ma ayan lahayn waxaa kaloo yafculu ku yimaadaa facalo oo daacdama uu ku jiro ama shuuratu dame ay ku jirto dhammaan iyadana yafculu bay ku imaanaysa saxiix soo maahay waa yahay waxaa kaloo yafculu ku imaanayey facilo oo daaculkasre uu ku jiray shaadkiisa yafculu buu ku imaanayey daaculkasraa ku jiray waa mudaacafkii laasimka ahaaba yafculu buu ku imaanayey shaadnimuuna ugu imaanayay waxaasoo idil cayntaa godneed dhammaan mafcal ayuu ku imaanay masder iyo hayr waa faculo oo mulaqa iyo facaloo daacudamo uu ku jiro daacudamahana waxay ahaayeen afar daaci iyo hal shuhur ahaayeen oo cayntay wow taallay laamtay wow taallay mudaacaf mucad ahaa halabat lmufaakhara afartaasi daacudamay ahaayeen iyo shuhratudamoo dakhala yadkhulu oo kale ah waayahay faculo oo eh, muxuu ahaa daacudama uu ku facalo oo daacudama uu ku jiro ama shuhra shuhratudama iyo faculo mulaqa ah iyo facalo oo daaculkasre uu ku jiray shaadkiisii yafculu ku imaanayey caasoo idil cayntaa u godneed masder iyo keyrba mafcal ayuu ku imaanay yafcalu waxaa ku imaanayay facilo oo mulaqa faciloo dhan yafcalu baa u qiyaas ahayd intii ka shaadowday mooye waayahay facala oo jaalibulfadxa uu ku jiraana yafcalu bay ku imaanayso oo fadaa xarfuxalqi ama caynta waxaan ujeedaa caynta xarfuxalqi ama laamta xarfuxalqi ahayd yafcalu bay ku imaanaysay iyaduna waa yahay qolyahaas yafcalu ku yimid iyo kuba yafculu ku yimid isku wadada masder iyo keyrba mafcal bay ku imaanayaan waa yahay waxaa kaloo mafcal ku imaanayaa masder iyo hayr waxaa mafcal ku imaanaya facalo mudaariceeda yafcilu uu ku yimid cayntaa kasrisan facalo oo mudaariceeda yafcilu uu ku yimid Eh, ama facilo oo mudaariceeda yafcilu uu ku yimid shaadnibu ugu imaanayay isla markaana laamta ya kaga jiran facaloo laamta ya kaga jiran laamtoo ya daaculkasra ay ahayd soo maahayd ramaa yarmi waxaa la mid ah eh, facila oo laamta ka jiran oo mudaariceeda yafcilu shaadnimo ugu timid iyadana masder iyo heyrba mafcal ayay ku imaanay xataa fa'da hadday wow taallo waxba tari mayso walaa yu'airu kownu lfaa'i waawan meesha uu ku leeyahay laamta ayaa ya ku jiran marba hadday laamta ya ku jiran tahay masder iyo keyrba mafcalku ke yafcilu baa ha ku yimaado mudaarica sida ramaa yarmi mar man ganitaan oo masdera ah. mar maa zaydin zayd waktiguu ganay mar maa zaydin zayd eh, meeshuu ganay saddexdaba mafcalku keen fada haddii ay wow tahay xataa waxba tari mayso sida weliya yeli yafcilu bay ku imaanay eh, ku imaani laakiin laamta ya ah soo maaha mawlan dhe masder iyo keyrba mawlan sa xiriirintii mawlan makaanu xiriirin iyo mawlan waktu xiriirin waa yahay labadaa qayb ama saddexdaa qayb masder iyo keyrba mafcal bay ku imaanayaan saddexdaa qayb waxa weeyaan mudaaric yafculu ku yimid si kastaba ha ugu yimaado mudaaric yafcalu ku yimid oo cayntu ay fadxisan tahay si kastaba ha ugu yimaado iyo mudaaric yafcilu ku yimid oo laamta ay ya ka taallo saddexdaasi masder iyo keyrba mafcal bay ku yimaadaan waa mudaaric yafcilu ku yimid mudaaric yafcilu oo caynta ay hoos dhigan tahay ku yimid laamtana ka fiyow fa'dana ay wow taallo fa'day wow taalla laamtasi wuu ka fiyow yahay mudaaric wacado yaciidu oo kale wajaba yejibu waay masder iyo heerba mafcil ku keen caynta kasri masder iyo heer mawcid dheh waayahay wa ina laka mawcidan lan tukhlafahu mawcidan makaanu ballan waqtu ballan iyo ballanta lafteediio masderkii ah yacnii facala waxaan ujeedaa mudaaric yafcilu ku yimid oo caynta ay hoos dhigan tahay fa'dana wow kaga jiran laamtana ya aan kaga jiranayn ilaa laamtaa xoog badan hadday laamta ya kaga mafcala lagu keeno waa qaybtaasaan ku darray soo ma laamta wuu ka fiyoogu yahay yaa kagama jirana fa'du waa u kaga jiran yahay yafcilu buu ku yimid masder iyo heyrba mafcalku mafcil ku keen caynta kasri waayahay halkaa meelle mafcil bay masder iyo heyrba uu ku imaanay labadaa qolo waxay ka soo haray qoladii mafcal masder iyo heyrba ku timi iyo qoladii mafcil masder iyo heyrba ku timid wixii ka soo haray iftax masderan wasi waa hogsin wey masderka mafcal ku keen wixii ka soo harayna mafcil ku keen waxaa ka soo haray muxuu noqonaya waa ficli mudaaric oo mudaariciisii yafcilu uu ku yimi yafcilu laamtuu kafiyow yahay faadana wuu kafiyow yahay laamta wuu kafiyow yahay layadana fadana wuu kafiyow yahay fada wow taallo yafcilu buuna mudaaricii ku yimid iftax masdera wasi waa hogsin maxaa ku imaan karayaa yafcilu waxaa ku yimaadaa facila shaadkeedii wuu ku yimaadaa yafcilu oo hadduu dulwajhayn yahayna wej baa yafcilu ku imaanaya shaadnima hadduu duu wajhin waaxid yahayna yafcilu ayuu ku imaanayey ku shaadoobayey kow waxaa kaloo yafcilu ku imaanayey facala dawaacil afar daaci iyo hal shuhray ahayd afarta daaci laba waa ka saarnay fada hadday wow ku jiran tahay daacul kasru ahaaye masder iyo eer mafcilan ku keennay laamta hadduu ya ku jiran yahayna daaculkasru ahaaye masder iyo eerba mafcalaan ku keennay maxaa soo haray laba daaci kelia labadaa daaci waxa weeyaan facalaho fada caynta ya kaga jira baaca yabiicu iyo mudaacafkii laasimkaa hanna yaxin labadaa ayaa soo haray labadaasoo facalo ka yimid iyo shuhratulkasrihi daraba yadribu saddex soo maahan iyo facilo shaadkeedii yafcilu ku yimid fada hadduu kafiyowy waa wuusan kaga jiranin laamtana uu kafiyow yahay saddexdaasi iftax masdaran wasi waa hogsir bay soo gelayaan masderka fadxi waxaa ka soo harayna kasriyoo mafcilku keen miaal xanna yaxinu waa mudaacafkii maxanan ololkii weeye waa masder maxinanna makaanu olol ama waqtulolol buu noqoni waa yahay baaca yabiicu mabaacan masderkii weeye iibintii mabiican makaanu iibin iyo waktu iibin ismiga mafcuuloo caynta wow kaga jirana mabiicuu ku yimaadaa laftiisa oo isu xoogaabay ishabihi doonaan waa yahay waxaa la midee acala oo faciilo oo shaadkeedii yafcilu ku yimi xasiba yaxsibu baad ku keentay maxsaban malayntii iyo maxsiban makaanu malayn haddaad mudaarica yaxsibu ku keentee galo haddaad yaxsabu ku keento waxo dhan waa la wada fadxini mafcalu ku wada imaanaya ee yaxsibu marka adulwajeenki weeye maxsaban malayntii iyo maxsiban makaanu malayn ama waqtu malayn waayahay qoladaasina iftax masdaran wasiwaawgsir weeye masderkaa la fadxini waxaa ka soo harayna waa la kasrini war kalena ma jiro wuxuu musanifka keeni doonaa facaloo caynta ya kaga jiraan baaca yabiicu iftax masdaran waswaagsir sooma aadna gelinin saddex qol baa ku jirta qolo waxay leeyihiin waa sida aan u sheegnay iftax masdaran waswaagsir qolona waxay leeyihiin masder iyo keyrba mafcil ku keen oo mabiic dheh qolo saddexaadna waxay leeyihiin masderka simaaci wey darafka mabiic baa lagu keeni laakiin masderka carab baa laga dhegaysanaya wixii carab ay ku keentee laga maqlay unbaa lagu ekaysanaya qiyaas la raacaya ma jiro aqwaashaas ishaarayana musanifkaa meel dambe ku keeni doona insha allahu taala waa iska intaa wa ma sii adka i'ti la imow linyahowni bimafcalin mafcaloo caynta ee fadxisan tahay la imow limasderin masderna ola imow oo masderka mafcal ku keen ow maa shay ola imow qad cumila la sameeyey huwa masderkaa la sameeyey fiihi dhexdii ilaa masderka waxaa la dhex sameeyaa waa dar waa labadii daraf zamaan ama makaan labadaasu u jeedaan masderka waxyaabaha uu dhexdhacayo waa darfu zamaan ama darfulmakaan miaal darabtu zaydan baa tiri zayd baan garaacay zayd garaaciisa garaaca waa masderkii garaaca waa masder magiciisana waa darbi waayahay darbigaasoo masder oo garaaca wuxuu dhexdhacay makaan meel baad ku dhex garaacday zayd ama wakti buu dhexdhacay oo dhex garaacday marka masderka wuxuu dhexdhacay wakti ama makaan waa labadii daraf maa fiihi cumilaa qad cumiladaa saasuu u jeedaa i'ti la imow bimasdarin masder la imow i'ti la imow bimafcalin mafcaloo ceynta ay fadxisan tahay la imow limasderin masder ola imow ow maa shay ola imow qad cumila la sameeyey huwa masderka fiihi maaga dhexdii lagu sameeyey min di alaaati saddex mid u saaxiibee xaggiina kala imow di alaaثaha oo laa yafcilu caynta ay kasrisan tahay lahu di alaaثaha usan u sugnayn yafcilu waa inuusan mudaarica ku imaanina waa inuu yafcalu yahay ama yafculu masder iyo keyrba mafcal ku keen markaa kaa waa la fahmaan umalaynaya kadaaka muctalu laamin kadaaka kaa ayuu la mid yahay oo mafcal ayaad masder iyo keyrba ku keeni muctalu laamin laamtiisa mid ay jiran tahay muطlaqan xaalu yahay mid la ilaaqay laamta ayuu ka jiran yahay yaabuu kaga jiran yahay yafcilu buu ku yimid mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay yacni mulaqan wuxuu ujeedaa laamta mar hadduu ya kaga jiran yahay mudaarica yafcilu ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado mafcal ayuu ku imaanay masder iyo keyrba kadaaka ka ayuu la mid yahay muctalu laami laamtiisa mid ay jiran tahay mulaqan xaaluu yahay waidaa kaana haddii uu noqdo alfaau fa kaana uu noqdo waawan waaw hadduu noqdana waa caddo weeyaane fa kasrun kasra ayaa xasala xasilay mulaqan xaab yahay mid la ilaaqay mafcil ayuu ku imaanay yacnii haddii fa'da ay wow tahay laamtana usan ya kaga jiranayn masder iyo keyrba mafcil oo ceynta ay hoos dhigan tahay ku keen wacadda mawcid wajaba mawjib sidaa ku keen wa idaa kaana haddii uu noqdo alfaau fa kaana haddii uu noqdo waawan wow haddii uu noqdo fa kasrun kasra oo caynta mafcil la kasriyaa xasala kasrahaasi wuu xasilay mulaqan xaal yahay mid an masdar iyo eyr midkuu doonaaba ha noqda mafcilku keen walaa yuairu ficliga fada wow ay kaga jiranayd laamta hadduu ya kaga jiran yahay bal ka waran ilaa laamta hadduu ya kaga jiran yahay mulaq mafcal ayaa lagu keenaya fada hadduu wow kaga jiran yahay mulaqa mafcilaa lagu keenaya labadooda hadday isu yimaadaan midkeen la xoojinaya laamta yadaa xoog badan oo mafcal ayuu mulaq ku imaanayaa taas soo wada walaa yuairu waxba tari mayso kownulwaawi wowda ahaanshaheeda fa-an fa ay noqoto idaa mactalala hadduuba jirrado laamu laam hadday jirrato ficliga laamta hadduu ka jiran yahay khalaas fada oo wow noqotay waxba tari mayso ee masder iyo heyrba mafcal oo ceynta ay dhokordhigan tahay ku keen idaa mactala laam wadaalika ka mowlan wey weliya buu ahaa ficliga yelii mudaariciisuu ahaa ee fada wow ayaa taalla laamtana ya soo ma ahan laamta ya-da xoojiyo mafcal ku keen masder iyo keyrba ka mawlan makaanu xiriirin ama waqtu xiriiri ama xiriirintii lafteeda ee farca ilaali nin yahowni sidqa wilaan saaxiibnimada runteeda ilaaliyo haddaad saaxiib tahay khalaas waayo saaxiibnimadaasi ilaali waka fii ayri daa aynuhu aynahu ftax iftax fadxi caynahu mafcal cayntiisi fadxi fii gayri daa kaa aan soo sheegnay qoladii mulaqa mafcal loogu keenaya ayuu soo sheegay qoladii mulaqa mafcil loogu keenayana wuu soo sheegay qoladii la kala qaadayuu rabaa inuu kuu sheego masderkana mafcal lagu keenayey labada darafna mafcil lagu keenayay kuwaasuu rabaa inuu kuu sheego iftax fadxi caynahu mafcal cayntiisii fadxi masderan xaal uu masder yahay wagsir kasri siwaahu masderkee wixii ka soo hadhayna labadii daraf weeyaanee ku kasriyo mafcil ku keen fii gayri daaka aan kuu soo sheegay qeyrkii washada waxaa shaada alladii kii ictazala ka fogaaday can daalika qaacidada aan kuu soo sheegay wixii ka fogaada shaad buu noqoni wallaahu aclam sala allah waslm